بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين بإذن الله تعالى caawa waxaa inoo soo gabagaboobi doona nadwadii ama muxaadarooyinkeenii taxanaha ee ay inoo soo qabanqaabisay mu'asasada alkaram cidda maamusha iyo waxa weeye ragga ka howlgala ilaahay subxaana wa tacaala ka abaalmariyo sidii aynu aragnay ama aynu ogeysiisada ku aragnay caawo arbaca bisha safarna ay toddobiyo toban tahay bisha octoobar ee taariikhdii frinjiguna ay tahay lix iyo toban waxaa masjidka boqojirka insha allahu tacaala aynu kusoo khatimi doonaa nadwadii waxaynu kusoo khatimi doonaa su-aalihii ay dadweynuhu inoo soo gudbiyeen ee sheekh aynu weydiinaynay culimada ama waxa weeye mashaayikhda inaga soo qayb gashayna waxbayna odhan doonaan hadallo iyo dardaar baynu waxa weeyaanna odhan doonaan haddase waxaynu jeclay inuu su-aalaha ku horraysiino waxa uu leeyahay sheekh saa'ilkani waxaad ka warantaa waxa loo yaqaano hidasidaha ama d n e-ga markhaatimo gala bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wslm la nabiyina muxamed خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين الذين حملوا هم هذا الدين وأوصلوه إلى كل مكان وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة alxamdu lilah ilaahay subxaanahu watacaala baynu u mahadnaqaynaa la soo gaadhsiiyey khitaamkii muxaadaraadka qiimaha badnaa ee culammadu ay noo soo jeedinayeen su-aalaha insha allahu tacaala si koob kooban oo deg deg ah ayaynu eh, uga jawaabi doonaa waxaynu hadalkana markaa uga bixi doonaa culammada iyo mashaayikhda halkan fadhida oo dardaaran ina odhan doona insha allahu tacaala d n a-ga markhaati ma laga dhigi karaa oo macnaheedu yahay nasab ma lagu sugaa ama ma lagu anfiyaa horta nasab sugan oo firaash ku sugnaaday yacnii ilmo ku dhashay nin firaashkiisii yacnii nin xaaskiisii uu qabay ee ay wada noolaayeen ilmo ay dhashay laguma anfiyi karo marnaba d n a iyo wax kale toona oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ilmaha firaashka ayuu u xukumay ilmihii markaa firaash ku dhashay yacni waxa weeye guri uunan leeyahay oo gabadh uunan qabo oo uu la nool yahay ilmihii ay dhasho isaga ayuunbaa loogu abtiriyaa sharcigu waa sidaasi lama bedeli karo d n a baa iskhilaafay iyo waxaasi waxba laguma dhiso laakiin ilmo aan nasabkiisa la hubin oo aan firaashkii sharciga ahaa ku dhalan ama shaki uu yimid oo shubha ay timid sida markaa wadci shubha oo kale haddii uu yimaado ma la cuskan karaa culammadu waxay ka warrami jireen kiyaafada wixii la odhan jiray ama hidasooca dadkii la odhan jiray oo sharciguna uu ku soo arooray ayaa la ictimaadi jiray oo sharcigu uu cuskan jiray tani markaa la mid ma noqonaysaa mise ma noqonayso waa eh, waxaw ijtihaad mucaasira culammada mucaasiriinta ah ijtihaadkoodii bay noqonaysaa aimadeennii hore dee d n a may aqoonin waladii yadharu wallahu aclam haddii aanay jirin calaamad kale oo wax lagu kala sooco sida qiyaafadii sharcigu uu ishaaray oo kale haddii aan la haynin in layska cuskan karo wallahu aclam baarak allahu fiik jasaak allahu khayran su-aasha labaad waxa uu leeyahy saailkani sheekh hooyada iyo aabbahayba way dhinteen isagoo aabbo aan weli hooye meherkii siinin qadarkii ama intii u ahaa meherkuna hadda garan mayno dhaxalkiina waanu qaybsanay marka maxaa nala gudboon hooye hadday dhimatay meherkeedu dayn buu ahaa aabbuhu wixii uu ka tegay dayn lagu leeyahay buu ahaa markii ay dhimatayna dayntaasi waxay u gudubtay oo yeeshay ciddii hooye dhaxalkeeda lahayd dayn ciddii hooye dhaxalkeeda lahayd ay wixii aabbuhu ka tegay ku leedahay ayay noqonayaan marka dadkii dee hooyo dhexlayay kor haddii ay wada nool yihiin ha saamaxaan uun dayntaasi si aan mashaakil xagga xisaabtii aanay u imanin dayntaasi iyagu way saamixi karaan maxaa yeelay xaqoodii bay hadda noqotay kadibna markaa dhaxalkii aabbuhuna sidii loo qaybiyey ayuu noqonayaa kii hooyaduna sidii loo qaybiyey wallahu aclam baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayran su-aasha saddexaad waxa uu leeyahay saaiilkanna soo weydiiyey qofka isagoo gudan dhashay maxaa laga yeelaya yani meel iska daynaya gudniinka dumarku sese ma sunaa dumarka iyaga in la gudo haddii qofku aanu lahayn waxa weeye haraggii ama diirkii laga jari lahaa qofka oo ilaahay subxaanahu watacaala uu sidaasi ku abuuray waxba markaa jirkiisa laga dhiijin maayo la taataaban maayo waxa weeye maqsuud ba ayuu lahaa khitaanku oo in qofka tahaaradiisii iyo la hagaajiyo oo fitrada ilaahay subxaanahu watacaala uu dadka u jideeyey la mariyo marka haddii aanu qofku haraggii la goyn lahaa aanu lahaynba oo xubintiisii aanay waxa weeye taasi aan laguba abuurin waxba laga goyn maayo dumarka khitaankooda iyo gudniinka dumarku sharci weeye culammada islaamkuna iskumay khilaafin inuu sharci yahay laakiin ma baa mise waa sunne ayuunbay culammada islaamka ku kala gadisan yihiin markaa gudniinka dumarka markaynu leenahay waxa weeye waa inta kutubta ku qoran ee waxa weeyaan xubinka waxa weeye gabadha xaggeeda sare haragga ku yaalla in wax laga gooyo laakiin ma aha sidan caadadeennu ay ahaan jirtay dumarkii aad inta waxaweya jirkii loo googooyo haddana laga yaabo in markaa waxawe la ciqaaboba gabadhiyo waxaweeye tolliin iyo wax noocaasa ah haddana lagu sii sameeyo taasi sharci iyadu ma aha laakiin gudniinku guud ahaan si guud gudniinka dumarku waa sharci siduu noqonayaa kutubta fiqiga ayaa ka waranta halkaasaa looga noqonaya wallahu aclam baarak allahu fiik jasaaka allahu khayran eh, su-aashana waxa uu leeyahay sheekh muxuu yahay ugaadha dalka in la iibiyo iyagoo nool ugaadha ama xayawaanaadka waddanka in la iibiyo iyagoo nool ugaadha wadanka yani wuxuu ujeedaa maanmaanaya dee ugaadhu qofku soo qabsaday inuu sii iibiyo ama dadkaa dibadda ka iibiyo ama cid kale ka iibiyo sharci ahaan xaaraan maha arrin bannaan weeye ugaadhii qofka qabsadaa ayaa yeelanaya sharcigu waa sidaasi haddii laakiin mafaasid iyo waxyaalo laga yaabo inay dowladdu ka cabsato oo maslaxadii ay keensatay in markaa wixii la nidaamiyo in la nidaamiyo sharcigu diidi maayo laakiin si guud way bannaan tahay ugaadha qabsashadeeda qalashadeeda iyo iibinteedu markii la qaato ee waxaweya qofkii uu milkiyo ee uu hantiyo ee uu yeesho kadib inuu sii iibiyo way iska bannaan tahay sharci ahaan baarak allahu fiik jasaaka allahu khayran su-aashana se u egta waxaan umalaynaya gabadh baa soo qartay waxay tiri nin ayuu xidhiidh naga dhexeeyaa ninkaasi lacag ayaa uu siiyaa marka lacagtaasi maxaaraan bay gu noqonaysaa horta xidhiirku wuxuu yahay baa dee muhiima ah in la ogaado xidhiirku hadduu xidhiir xalaalo yahay dee lacagtii lagu siiyeyna xalaal bay noqonaysaa xidhiirku hadduu xaaraan yahay oo lacagta waxa laguu siiyeyna ay tahay in xidhiirkaa xaaraantii uu sii socdo dee wasiila ilalmuxaram buu noqonaya khatarteeduu yeelanaya marka in horta xidhiirka la garto wey hadduu xidhiirkaasi bannaan yahay lacagtaasi dhib ma laha haddii laakiin xidhiirkaasi uu xaaraan yahay horta waa inaad xidhiirkaa joojiso kadibna hadduu markaa kadib wax ku siiyo oo hibo caadiya uu kuu siiyo dhib ma laha wallahu aclam baaraka allahu fiik jasaaka khayran su-aashan sheekh waxa uu leeyahay sidee baan ku heli karaa salaadayda dhexdeeda inaan ku khushuuco ducaa istiftaaxa ama ducada marka salaada lexdho la akriyo sunaha dhexdiisa miyaa la akriya salaada sunaha salaada sunaha ducada istiftaaxa waa lala imanayaa ducada istiftaaxa waa wajahtu wajhi aladii fatara asamaawaat ama allahuma baacid bayni wa bayna khaaayaya kuwii lamidka ahaa salaadu ama faral ha noqoto ama sunno ha noqotee waa la akriyaya amaa khushuucda sideen ku helayaa khushuucdu arin qaaliya weeyi ilaahayna uu muminiinta ku ammaanay fadligeeduna aanu qarsoonayn sidaad ku helaysaana waa inuu qofku aakhiradiisa xasuusnaado qofka aakhiradiisa xasuusana wuu khushuucsanaanaya qofka markaa waxa weyaan aakhiradiisa ka qafladaysan ean xasuusnayn adduunyadu ay madax martayna dee inta badan ma khushuucsanaanayo oo salaadiisa hamigeedu qalbigiisa ma gelayo marka inaynu aakhirada xuskeeda badinno ayaynu insha allahu tacaala ku heli karnaa inaynu salaada ku khushuucno wallahu aclam baarak allahu fiik jasaaka allahu khayran eh, su-aashana waxa uu leeyahay sheekh ma laga qaadan karaa fanni gaara ah, ruux bidco ama waxa weeye mukhaalafo lagu ganay laakiin fannigaasi aqoon dheeraada uloo mutakhasis ku ah cilmiga si guud muslim iyo gaalba waa laga baran karaa oo lama odhanin waxa weye qofkii xun hadduu cilmi yaqaano lagama baran kara lamanoo laga baran karaya laakiin haddii qofka dhib muxaqaq ah oo la hubo uu ku jiro haddii markaa waxa weya dhibkaasi aad ka cabsanayso inuu kuu soo gudbo ciddii aan dhibkaa lahayn cilmigaa taqaaneed heli karaysaad ka baran haddaad weydo cid kale ood ka barato inaad ka baratay noqon laakiin aad is ilaaliso ood iska ilaaliso dhibaatadaasi qofkaasi uu ku sugan yahay inaanay kuu soo gudbin laakiin marar badan waxaa laga yaabaa in dad iska quman oo aan dhibaataba ku jirin wax laga sheego oo la yidhaahdo ma hagaagsane waxba iyo aan laga baranin taasi markaa nooc markaa iska xasad ah ayuunbay noqonaysaa wax fiicanna maaha e qofku haddii uu dhib ku jiro oo maaragtay waxa weeye mukhaalafaad sharciga uu ku jiro culammadaa waaweynee ummadda wadanku way arkiyo iyagaa dadka u sheegi laakiin dhallinyaradu inay kaasina waa sidaa kaasina waa sidaa tiraahdo ha iska ilaaliso wallahu aclam jasaak allahu khayran oo baarak allahu fiik su-aashana waxa uu sheekh leeyahay waxa aan deganahay guri kira ah waxaana ila gala reer dumar baana jooga inta badan mana asturna oo xijaabka ma qaataan maxaan yeelaya dumarkaasi mar hadday ajnabi kaa yihiin inaad eegtaa kuu banaanaan mayso xaaraan bay kaa noqonaysaa waxaana kugu waajiba iyaga inaad markaa fartid wanaagga sheegtidna ajnabiga inaad kala tihiin oo inay iska ka asturaan ay waajib tahay hadday yeeli waayaan oo guriga aad ka maarmi karto waa iskaga maqnaan haddii aanad ka maarmi karinna indhahaad laaban wallahu aclam su-aashana waxa uu leeyahay sheekh qofka labaxaas iyo in ka badan leh odxiyada sideebuu uga bixinaya waxa weeye isaga iyo qoysaskiisu waa isku hal reer uunbay xisaabsan yihiin ahlu uunbay isla yihiin isaga iyo caruurtiisa hal udxiyo ayuunbaa ku filan haddii uu markaa midba si gaara uga uga qalana way fiican tahay oo arrin wanaagsan weeyi nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarkiisii lo buu ka qalay marka hadduu qofku sidaa sameeyo way fiican tahay hadduu neef qula waxaweye de wuxuu awooday qoyskiisii una uu ka qalana waa mujzi insha allah su-aashuna waxa uu leeyahy sheekh salaatu tasaabiix mayay ansaxday salaatu tasaabiix waa la ysku haystaa muran badan baa culamada dhexdooda ka jira salaadaha laysku waafaqsan yahayna way fara badan yihiin kuwii laysku ysku waafaqsanaabaynu ayay wax badan inaga maqan yihiinba markaa kuwaa sunayaasha la waafaqsan yaha lagu mashquulo qofkii u arka salaatu tasaabiix inay markaa sugantaho xadiidkeedu uu sugan yahayna uu da iskaga dhaqmi karaya laakiin culamada muran xoogan ayaa ilaa qadiimkii waxa wey ilaa culamadii hore oo ragga qaarkood waxa weyaan ruduudba ay ku dhex martay ayaa jiray marka eh, in salaadaha kale la isku waafaqsan yahay qofku uu badsado ayaan kula talin lahaa wallahu aclam baarak allahu fiik jasaak allahu khayran su-aashana sheekh waxa uu leeyahay waar aabuhu maxaaraanba waraabaha Ehm, cunidiisa jumhuurka culamadu way banaynayaan oo axaadiid baa ku soo aroortay imaamu shaaficina wuxuu lahaa wax khilaafaba kama soo gaadhin reer maka saad ogti ontii imaamu shaafici makuu ku noolaa iyadoo safiya marwo dhexdooda hilibka waraabaha lagu iibinayuun baan u garaadaystay weligayna waan arkay wax diidayana ma arkayn buu yihi imaamu shaafici raximah llahu tacaala Eh, laakiin abu xaniife iyo culamada qaarkood waa xaaraan maxaa yeelay waa waa dugaag wax cuna oo wax weeyaan micidiisa ku ugaarsada xadiidkiina wuxuu aha wax alla wixii sabuc ah ama dugaag ah ee eh, micidiisa ku ugaarsada nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu xarimay marka dee waxaan filayaa innaga malaha xooluhu waabay nagu badayn waraabo uma baahnin eh, meelaha dee looga baahan yahay ee laga yaabo gaaji inay ka jirto haddii ay iska cunaan kollay qiil waa loo helaya wallahu aclam baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayran su-aashana waxa uu leeyahy saa sheekh qadiyadda ku saabsan in dadka xukaamta dalamada ah manaabirta waxa weeyaan laga laga inkiro munkaraadkooda arrinta noocaasiya ah, miyay noqonaysaa khuruuj ama kubixitaan lagu baxay haddii loo radiyo si muuqata qofkaasi miyuu noqonayaa khaarij iyaga ka hadlaya xukaamta khawaarijtuse waayo khawaarijtu waa dad aaminsanaa in xaakimku haddii uu qalad sameeyo lala dagaalamayo laga hor imanayo sidoo kale muslimiintana gaalo u arka jamaacaadkooda oo aan masaajidadooda la soo tukanin oo aan hilibkooda cunin oo e, waxa weeye muslimiinta taasi kaga duwan culamada qaarkoodna waxay ku tacriifiyaan qofka markaa waxa weeyaan dembi weyn ku dhaca kuwa gaalaysiiyey inay tacriifkooda kutubta fiqiga marka buqaada laga hadlayo ayay culammadu halkaa ku keenaan tacriifkiisa halkaasaad ka eegi doontaa khawaarijta culammadu qaabka ay u tacriifiyeen iyo sida cibaaradooda ay u kala duwan yihiin amaa dowladdu wixii qalade ay samaynaysa mimbarka iyo meelahaas lagu kulmayo ma laga sheegayaa way kala duwan tahay oo haddii wuxuu dee wax gaar ah ninka dowladdii wax isagu si gaara khamri buu cabaa ama sidan u sameeyaa ay tahay dee waa macsiyo gaaroo isaga u gaaree si gaara isaga in looga nasteexeeyo weeye waajibku haddii laakiin qaladku uu yahay qalad bulshadii taabanaya oo ummadii saameynaya oo wax ku yeelanaya dee waxaa waajiba ah in horta bulshadii loo caddeeyo waxaasi inuu qalad yahay si aanay dowladda ugu raacin waxaasi inuu qalad yahay oo aan dowladda lagu raacin dadkii loo sheego waa waajibo waa lagama maarmaan laakiin fii nafsi lwaqti macnuhu ma aha waxaa dadka loo sheegayaa wixii kale saxee dowladdu ay ku baaqdo waynu ku raacaynaa laakiin qodobkaasi waa qaladayaan lagu raacino ha layska ilaaliyo waa la odhanayaayo waajib weeye lama caayayo oo caytan iyo aflagaado iyadoo aan lala imanaynin iyaa la sheegayaa wixii qaladihii inuu qalad yahay taasaana ilaahay subxaanahu watacaala miihaaqa dadka ahlulcilmigaa uu kaga qaaday oo waajib ah marka lama odhanayo qofka noocaasee sidaasi sameeya waa khaariji la odhan maayo munkarkana kolba sidii loo zuulin karaa loo zuulinayaayo haddii ay fiican tahay intood warqad u qorto amaaad si gaara ula kulanto ninkii munkarkaa ah ummadda dhex waday aad ku tiraa waxaan ummadda ka daawsaa uu ku joogsanayo waa arrin fiican haddii taasi aanay suuragal ahayn ama aanay saamayn badan lahayn oo laga yaabo tan kale inay ka faa'iido badato iyadana wax diidayaa ma jiraan wallahu aclam baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayran su-aashana sheekh waxa uu leeyahay haddii khilaaf soo kala dhex galo labadii qofee isqabeel lamaana ahaa dabadeedna sida ay ku kala tagaan gabadhuna meherkii hadday cafido ma cafismaya qofkii da wixiisa cafiyey cafiskiisu wuu soconaya kol haddii qof qaangaada caqligiisii joogo aan la xayirin oo aan waxa weeye maxjuur caleyhi lisafah wixii lamidkaha fiqiga lagu yaqaanay aan ahayn hadduu cafiyuu saamaxo way asaxaysaa wuxuuna shardiya inaanu ninku cadaadin oo aanu xuquuqdeedii u diidin si ay u cafiso hadday sidaas uu sameeyo oo uu cadaadiyo isagoo doonaya inay markaa markuu xuquuqdeedii sii waayo inay tirahdo waar iska kay furun meherna kaama doonaye taas iyadu ma banaano eh, walaa yaxilu lakum an taakuduu mima aataytumuuhuna shaya an yakaafa an laa yuqiima xuduud allah adii kalena walaa tacduluuhuna litadhabuu bibacdi ma aataytumuuhun ila an yatiina bifaxishati mubayina marka cadli in xaqeedii laga manciyo si ay meherkii uga tanaasusho taas iyadu ma bannaano laakiin iyadoon xuquuqdeedii waxba loo diidin khilaaf yimid ama khilaaf la-aanba hadday meherkeedii u saamaxdo mushkilad ma laha wallahu aclam baaraka allahu fiiku jasaaka allahu khayran su-aashana waxa uu leeyahy sheekh maxay shareecada islaamku ka qabtaa masaajidada haddii eh, lagu meheriyo ama caqdiga guurka uu ka dhaco weliba shardi laga dhigo dadkaasi in lacag laga qaado mararka qaarkoodna waxa dhacda munkaraad intaa dheer oo sawiro aana xaajo keenin iyo dadka qaarkood oo diinta aflagaadeebya siday dhacday arrinta caynkaasiya xukunkeed muxuu noqonaya meherku inuu masaajidka ka dhaco culamada qaybo badan oo kamid ihi mustaxab bay ku sheegeen arrin yacni la jeclaysanayo oo wanaagsan guurku waa wax khayra waxa khayrkaana meel khayr la in lala doonto way fiican tahay xadiidna uu soo arooray lakiin xadiidka dacfi baa ku sugan laakiin culammadu waa mustaxab bay yidhahdeen in masaajidka wax lagu meeriyo waa goobtii ugu fiicnayd ee khayrkaa lagu qaban lahaa oo iibkii iyo ganacsigii la mid maaha guurku laakiin de masaajidkii waa in la ilaaliyo oo aflagaadada iyo wixii aan habboonayn qaar taariku salaadaa maalintaa waxoogaaga shilimada soo doonto masaajidka soo gala waa in waxyaalaha aan markaa habboonayn masaajidka laga ilaaliyo oo laga dhowro weliba anu ku talin lahaa masaajidka markii meherku ka dhaco shilimada qaybsigeeda iyo wixii kale meelaha kale lala tago masaajidkana caqdiga iyo meherinta oo keliya loola yimaado iyaa fiicnaan lahayd wuxuu yidhi in lacag lagu qaato oo lacag lagu shardiyo haddii lacagta masaajidka loo shardiyayo laleeyahay masaajidka in lala waa inaad lacag siisaan haddii si meherku uga dhaco taasi sax maaha laakiin haddii dee meherinayay iyo dadkii masaajidka ilaalinaya ama hawsha dee nidaaminayay ee maamulayay lacag loo shardiyo taasi mushkilad ma laha oo dee waa dadkaasi howlanaa ee hawsha qabanayay wixii ku beegnaa laakiin masaajidka sidiisa gaarka ah masaajidka lacag waa inaad siisaan lama odhanayo oo dee masaajidku kira maaho lama kireeyo wallahu aclam baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayran saailkana waxa uu leeyahay sheekh waa maxay dariiqa ugu fudud ee aan ku baran karo cilmiga sharciga ah sax waayo qaybteeda dambe sheekh taawi ka jawaabay sheekh ma niyeysantahay buu ku adigu silsilad fiqiga cusub inaad noo bilowdo allah fududeeyo aamiin dhah insha allah baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayr su-aashana waxa uu salaada jamac ama salaatu ljamaaca in jamac lagu tukado xukunkeeda maxay noqonaysaa aadaanka iyo aqiimidda xukunkeeda iyaduna maxay intaba kutubta fiqigaa lagu sheegaa culammadu ay ku kala aragti duwan yihiin salaada jamaacadu ragga mawaajib bay ku tahay fardu mise waa fardu kifaaye mise waa sunne saddexda qowlba waa aqwaal jirta markaa anigu kolley culamada qaybada waxbaa la xoog badata qaybbaa culamada qaarba sibaa la xoog badata nusuusta waxaad moodaa marka malaha laysu geeyo labadaa qawle waa fardu kifaaye ama waa sunne inay labadaasi eh, ay ugu xoog badan yihiin oy ka xoog badan yihiin qowlka odhanaya fardu cayn saasa aniga ii soo baxday markii aan ah, raacraacay laakiin dee sidii la yidhaahday qofka la xoog badataba eh, waa qowl jiro oo ahlulcilmigu ay ku tegeen tii la yidhaahdamana dee dadka waxaa lagu boorinayaa raggu inay jamcii yimaadaan oo jamca aan laga dibdhicin xataa haddii waa la yidhahdo waa sunne fadli aada iyo aada u weyn baa dee seegaya haddii qofka ay jamaacadu seegto marka in salaada jamaacada lagu dadaalaa waa muhiim xukunkeedana saaynu sheegnay culammadu way ku kala duwan yihiin adaankiiyo iqaamada iyaguna waa saas oo kale waxay culammadu u badan yihiin inay sunno yihiin imaam axmed iyo qowl shaafici ayaa waxay yihiin inuu yahay fardu kifaaye inuu fardu kifaaye yahay marka malaha daliil ahaana taas mooddaa inay xoog badan tahay laakiin labada qowlba waa laba qowlo muctabara baarak allahu fiik jasaaka allahu khayran su-aashuna waxa uu leeyahy sheekh haddii jaarkaygu ay sameeyaan dunuub aada iyo aada u waaweyn may bannaantay inaan la hadlo mise waan goynaya ma la hadli karaa mise waan goynaya waan ka haddii ay macsi samaynayaan de waxa waajib kugu ah inaad u sheegtid ood ka nahyidid waajib bay kugu tahay man ra'aa minkum munkaran falyuayirhu biyadihi fain lam yastaطic fabilisaanihi fain lam yastaطic fabiqalbih wadalika acafu liimaan waajib wey haddii markaa ay kaa yeeli waayaan intaad ku wadi karayso kuwad haddii goyntaadu ay faa'iide keenayso inaad goysaa hadday faa'iide keenayso waad goyn kartaa laakiin haddaanay faa'iide keenaynin dee asalku qofka muslimkaa ah waa in la xidhiidhiyo wanaaggana la faro xumaantana laga reebo wallahu aclam baaraka allahu fiik jasaak allahu khayran su-aashana waxa uu leeyahay malaha xaggii odayaasha ee salaada markaan xidhanayo haddaan usalli fardal idhaahdo maxaa ku jaban culamada islaamku waxay isla ogol yihiin oonay ku muransanayn qofkii salaada intuu qalbiga ka niyooday allaahu abar yidhiyee xidhay inay salaadiisu asaxday wax ka dhimanna aanay jirin wax ka maqanna aanu jirin ayay culammada islaamku isla ogolyihin hadal ma laga horaysiinayo waa salaad hiblaayaan tukanayaa ma ka horraysiinaysaa culammada islaamku inaanay waajib ahayn waxaas in la yidhaahdaana way isla ogolyihiin laakiin ma iska fiican tahay oo ma la jeclaysanaya inuu qofku isxasuusiyo salaaduu tukanayo markuu sii gelayo taasay culammadu ku kala aragti duwan yihiin culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa arrin iska fiican ode qofkii wuu isxasuusinayaa intuu hadhow shaki ilahay salalaatalow salaada miyaad niyootay mise mabaad niyoonin inuu isa sii xasuusiyo oo bilowgiiba waa salaaddii casar allahu akbar uu yidhaahdo dhib ma laha bay culamada qaarkood yidhaahdeen waana sidii imaam shaafici raximah llahu tacaala wuxuu ka horreysiin jiray sida musani uu soo wariyey erayo markaa sheegaya inuu maaragtay xasuusin inuu faralkii ilaahay uu tukanayo bismi illaah muwajahan libayt illaah muadiyan lifard illaah magaca ilaahay baan ku bilaabayaa xaggii qibladaan u jeestay faralkii ilaahay baan gudanayaa allahu akbar saas ayuu imaamu shaafici raximah llahu tacaala uu odhan jiray culamada qaarkood oo yidhi may arrintaasi waa makruuh oo waa laga fiican yaho waa in layska daayo iyaduna way jirtaa markaa labada qowlba culamadu way leeyihiin shaaficiyada iyo xanaabiladu inay sunno tahay oo mustaxab tahay iyay arkaan maalikiyaduna imaamu maalik iyo madhabkiisii culamadaasina makruuh yani arrin laga fiican yahay inay tahay ayay iyaguna ay ku tegeen culamada xanafiyaduna labada qowlba labada dhanba way yidhaahdeen sidanna way yidhahdeen sidanna way yidhaahdeen markaa Eh, wax maaragtay waxa weeyaan masalo fudud weeyi masalo dhibaato badan lama aha cidda tiri way wanaagsan tahayna waxay ka eegaysaa niyadiibay ku xasuusinaysaayo dee sidaa safafkaa aynu laymankaa masaajidka aynu ku jeexnay aynu ku samaynay si ay safkii inoogu toosiso ayuunbay lamid mid tahay bay leeyihiinoo dee tanba nebigii muu samaynin laakiin haddana dee safka in laynu toosinaa layna faray tanna tiibay inaga taageeraysaa wax laynaga doonayay wixii inoo inaga taageerayaana wuu fiican yahay xaggaasay ka eegayaan qolyahan kalena waxay leeyihiin nebigiina waxba ma odhanin oo allahu akbar unbuu ku xidhan jiray saxaabadiina may odhanin waana saxo waa sidaasi laakiin qoladanna waxay leeyihiin xagganay eegayaanoo qolaba dhinacunbay eegaysa qoladii eegtay inaan waxaan rasuulkii odhan saxaabadiina aanay odhaninna waxay yidhahdeen waxaani mashruuc maahae waa makruuh waa wax laga fiican yahay ciddii tidhi waa saasoo waa sa aad sheegteen laakiin waxay waxaani taageeraysaa niyadii la doonayay shardiga ahayd tidhina xaggan kalunbay ka egto waxay tiruun dee waxaweyaan laybankaaba dee nebigu muu samaynin iyo saxaabadii toona laakiin inagu wa inagaa samaynayna ee ku dadaalayna sijaadahaynu masaajidka usoo iibinaynaa inay layn lahaadaan si ay nooga taageerto toosinta markaa masjidka toosinta safka markaa waxay noqonaysaa waxay markaa noqonaysaa arrin markaa fiican bay markaa iyaguna leeyihin markaa labada qowlba saasay u jiraan wallahu aclam baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayran sheekh waxa uu leeyahay saailkana jagooyinka dadku ay leeyihiin sanad walba maseke ayaa laga bixinaya mise marka la iibiyo ayuunbaa la bixinaya dhulku hadduu yahay dhul aada ganacsi ugu tala gashay markii horena aada iibsatay iib buu kugu soo galay markaa aada iibsanaysayna niyadaadu waxay ahayd inaad ku ganacsato ood faa'iido ka heshood sii iibiso dhulkaasi markaa waa dhul ganacsi waa in labadaa qodob la helo marka hore waa inaad iibsatay haddii lagu siiye ama aada dhaxashay ma soo gelayo dhulkii aad iibsatay markaad iibsanaysayna niyadaada ay ku jirtay ka faa'iido sii iibi dhulkaasaa wuxuu yahay dhul ganacsi sanad kastana inaad sakayso ayaa lagaa doonayaa qiimuhu intuu marayo sanad walba halka qiimihiisu gaadhay ayaad ku sakaynaysaa wallahu aclam baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayran su-aashana waxa uu leeyahay sheekh waxaan ahay qof jabay kadib waa la ikabay dhowr salaadood ayuu baan weysaystay meeshii aan ka jabnaana maan masixin ilow awgii marka maxaa yeelay sida muuqata manuu masixin malaha manuu tayamumin saasay u badan tahay dhowr salaood baan weysaystay dana malaa wuxuu ujeedaa dee kuwa kaleba da weysaysanayay laakiin intan kabniinkaanu masixin siday u badan tahay ee uu sheegay ha marka waxa uu samaynayaa salaadaha uu is-ogaa inaanu masixin wuu soo celinaya salaadaha inta uu garanayo inaanu masixin oo uu ku tukaday dee qof markaa xubin ka dhiman yahay ayuu noqonayaa oo waxa weeyaan xubin jirkiisii ka mid ah isagoo aan masixinna maydhinna iska tukaday buu noqonayaa markaa salaadaha noocaasa inuu soo celiyo ayaa lagu yeelanaya wallahu aclam su-aashana waxa uu leeyahy sheekh qofka gaalka ama la odhan karaa waa walaalkay hadduu da ugala jeedo waa walaalkay hooyaday baa dhashay ama aabbahay baa dhalay waxba dee dhib ma laha waa walaalkiibuu dee yahay laakiin hadduu u jeedo soo dhawaysi kolley arrin fiican ma aha ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuu inoo diiday inaynu awliye ka dhigano dadkii gaalada ahaa haba inoo dhowaadaan marka hadduu soo dhawaysi ugala jeedo waa walaalahayda Eh, runtii waxay noqonaysaa arrin markaa itikaaduhum awliyaa bay noqonaysaa in gaaladii awliye laga dhigta bay noqonaysaa taasina arrin markaa saxa maaha qur-aanku wuu inoo diiday in aad iyo aad markaa laysaga ilaaliyo weeyi walaalaheenna dowladaha aynu walaalaha nahay marka laleeyahay eh, arrintaasi dhibbay keeni kartaa laakiin dowladaha aynu jaarka nahay asxaabta nahay waa layska odhan karaa laakiin walaaluhu eh, markaa de waxa nooc walaa ah ayay sheegaysaa wallahu aclam baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayran su-aashana waxau leeyahay sheekh rukuucda ama sujuudda af soomaali ma ku ducaysan karaa salaada dhexdeeda in af aan af carabi ahayn lagu ducaysto culammada qaar baa ogol laakiin waa marka ducada aad af kale u bedelaysaa ay tahay tu nebiga ka sugan yacni maalan rabbanaa aatina fi dunya xasanata wafi laakhirati xasanata waqinaa cadaab annaar ama rabbi kfir lii ama kuwii lamidka ahay ma'huurka culamada u yaqaanaan nebiga laga soo guuriyey kuwaa in la tarjamo ayaa madhabta imaamu shaafici ay ogoshahay laakiin wax kale in la turjumo qofku uu duco isaga uu alifayo uu af kale ku sheego taasi weli haddaa cid bannaynaysa culamo badan oo tarjamada ogolaaday oo aan arkay way jiraan laakiin cid markaa odhanaysa tii mauurka ahayd maahae tuu isagu alifayo oo af kale ah ayuu qofku ku ducaysanayaa ma jiraan anigu ma arag cid banaynaysa laakiin tii mauurka ahayd cid banaynaysa waan arkay cid ilaaqayso waxay ka hadlayso aan mauurkay sheegaysaa mise hayru mauurka labadaba dhanba loo fasiri karaana jira lakin cid maskaraynaysa oole qofku waxa weeyaan xataa duco uu isagu alifay oo af kale ah ayuu salaada dhexdeeda ku baryi karaa ilaahay cid le ma hayno markaa waxaad samaynaysaa wixii aad garanaysa af carabiga ku ducayso ducooyinka aanad xafidi karayninna ha laguu turjumo af somalia ha lagugu turjumo af soomaaliga iyaga waad ku sheegi kartaa culamadaa banaynaysa agtooda wixii intaa dhaafsiisan kolkaad salaada ka baxdo ilaahay subxaanahu watacaala afkaa doonta ku bari wallahu aclam baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayran su-aashana waxa uu leeyahay sheekh agabka masaajidka loo waqfay oo sida biyihiioo kale laydhkiioo kale ma la isticmaali karaa qaabkeese loo adeegsan karaa insha allahu tacala habeen dambe maxaadaro waqfi ku saabsan baan masaajidka calimataan ka samayn doonaa habeen dambe habeen ku-xigaba waanaynu ka hadli doonaa arrimahaasi insha allahu tacaala maxaa ka bannaan waqfiga in laga isticmaalo iyo maxaan ka bannaanayn laakiin si guud ahaaneed wixii la waqfay qaabkii loo waqfay unbaa loo isticmaali karay qaab kale looma isticmaali karo wixii la waqfay sidii loo waqfay ayuunbaa loo isticmaali karaa si kale lama ogola marka aad iyo aad laysaga ilaaliyo waxaa keliya oo lagu dari karaa waxa la hubo ama curfigu uu yahay in qofkii waxaan waqfay aanu diiday taana iyadana culammadu way soo reebaan laakiin wixii kale dadka qaarkood dharka iskaga kacawadaysanaya darkaysa layrhkii masaajidka dee sax maaha qoladii leerhka lahaydna haddii loo sheego inay ka xanaaqaan baa laga yaaba marka wixii curfi ahaan aanay diidayn ama la hubo inuu waxaas wax iska deed aada u taag daran oo aanay diidaynin uu yahay la hubo taas culammadu way soo reebayaan wixii kalese lama ogolo wallahu aclam baarak allahu fiik jasaaka allahu khayran su-aashuna waxa uu leeyahay sheekh ilmaha magac bixintiisa haddii laysku maandhaafo hooyadii aabihii u jeedaaban marinayaa yaa xaqula markaasi magaabixinta inuu yeesho ilmaha cidda magacaabaysaa waa aabihii aabbihii ayaa mas-uulka ah isaga ayaa markaa magacaabaya oo magac bixinaya wallahu aclam su-aasha ugu dambaysa aynu kusoo gabagabayno sheekh waxau wasaa'ilkan leeyahay dhirta ama geedaha ku yaala wadooyinka midhahooda ma la goosan karaa dhirta waddooyinka ku taalla waddooyinka yacni aan cidi lahayn yani waa taa iska mubaaxae bal halkaa iskaga taalla ee aan ilaashanayn wax dhiba ma laha cid maalig khaasihi ma laha waa iska mubaaxo dadkaas de ciddii ka faa'idaysanaysaa waa loogu talagala waana iska quruxiyo waxaasay ugu talagalaan mar haddii aanu maalig mucayanihi lahayn wixii laga qaato mushkilad ma laha